laabtuu ku hayey markuu faatixada aqriyayey markuu rukuucayey buu dhulka iska dhigay wuu rukuucay waa sujuuday markuu soo istaagayana waa soo qaado waa soo xambaaray arrinta sidaa nabigu alay salaam uu samaynayey baa waxay noqonaysaa xaraka kaiira miqyaaska iyo miisaanka fuqaha shaaficiya haddaba xaraka kaiira wixii ficilkaa nabigu uu sameeyey oo kaleetiya kasii badbadiya uun isaga qayb saddex walxadau weysadii baa kaa jabtay laa yaqbal llahu salaata axadika salaata man axdaa xataa yatawadaa wey shardi shuruudu salaadaa la waayey weysadii baa kaa jabtay salaadaadii ka kac weeye allaahumma inuu qofku yahay min asxaabi alxadai daa'im salasulbowliyo gabadhii istixaadada ahaydiyo ee cudurka daa'imkaa lahaa qadarka salaada iyaga waa yucfaa canha wa qaala alxanafiyu waan soo maray muqadimaadkii fiqiga shaafici markaan soo maraynay haddaad atixiyaadka u dambeeya dhammayso weysada kaa jabtay salaada kaama jebisa soomaynaan soo marin faqiihii shaaficiga ahaa ee imaamu ariiqa alkhuraasaaniya abu zaydin abu zayd almarwasi ahaa de waa kii ninkii salaasha xanafiyaan tukan intuu yidhi oo nebiidka ku weysaystay oo weysadii lugaha ka soo bilaabay oo maqaar ay dhigtay ilaa akhirkiisii markuu ataxiyaadka dambe dhameeye neefta iska keenay ayni wataa salaada xarafiyadiis xarafiyadu way qabaan mar haddaa ataxiyaadka dambe dhammayso assalaamu calaykum adoon dhihin weysadu hadday kaa jabta dhib mala salaaddii way asaxraba yidhahdeen wa xuduudu najaasati taafraad inay najaaso kula soo daristo dharkaagii iyo goobta aad taagnayd markaabana aadan zuulinin hadday najaasadu kusoo soo dhacdo markaaba maradasaa intaa tidhaada ay buubtahay dhib ma laha laakiin najaasadu ahaara shardi ahayd wa iyaabaka faahir masaajkii biyaha lagu shubay waynu soo marnay shardi baa la waayoo ahaaradii min alkhabat tan dambe weeye ahaarana ahaara min alxada weeye an wankishaafu lcawrati cawradiibaa faydantay cawradu hadday faydantoo dabayl iyo saa marada tiraahdo oo markaaba celiso xaraj iyo dhib ma laha laakiin hadday meel banaanaato salaadii ka waran sarwaal baad qabtaa sarwaalku bari jabkuu joogaa fanaanadii iyo shaatiguna way gaaban yihiin markaad rukuucdeen sujuudday halkaa dabadaadaa muuqataa salaadaadii wankishaafu lcawrati wey salaada way burtay waayo satru lcawrati min shuruudi salaad buu ka mid ahaa cawradiina way faydantay shuruuda oo la waayana awalu salaati wasatu salaati waa isku mid meeshii markii la waayaba hawshu way ka bixi masalada saa haddaan dhahno hal xadiid baa inaga hor iman xadiid baa inaga hor iman xadiidka haddaan sheego amaad funaada gaagaaban iska soo wada qaadataan iskaga tukataan wixii baabu daruura ah waa laga saari baabu daruuraha waxaa ka mida ninka macawistii iyo go-a qaba marka uu sujuudo halkaa lowgiisa iyo xagashiisa meelo kamida in la arkaa dhici karta gaar ahaan maradu hadday ku yar tahay nin baa reerbaadiye iska ah macawis buu qabaa way soo laalaabantay halkaa lowga agtiisa ayba joogtaaba markii uu sujuud yidhi halkaa lowgu ka koraysa bowdaa la arkay waxyaabaha saasoo kaleetaa mid cinda alxaajati yucfaa wama daliilu cabdilaahi ninkii saxaabigii yaraa markii uu dadka tukin jiray qayd yar buu qabay markaasay haweenka ragga ka dambeeya baa ka soo dacwoodo waxay yidhaahdeen usturuu cannaa astaqaariikum oo wiilkan idiin akriya tukineen dabadiisa naga qariya markaasuu wuxuu leeyahay laba maroo cusub baa la ii soo gaday weligaysaana ugu farxay waxaan ugu farxay baaragii ilmo yar hadda laba maroo cuscusub si ruuxni loo soo gaday isna imaamkii qowmkiisu ahaa wahuwa ibnu sabci siniina toddoba jir meelahaas hagow markuu dadka tukanayay ninkaaso kala rag ku jira lix wa takyiru niyati niyadii inay isbadasho niyadu waa min arkaani salaati bay ka mid tahay haddaad go-aansato salaadaba halka inaad ku soo afjarto batalad salaatuka ficil inaad samaysa uma baahna waayo niya jaazima arkaanteedii ka mid ahayd batala ruknu niyadana waa istimraar iyo dawaan baa shardiga ilaa salaadii aad ka baxdo wastidbaaru lqiblati qibladiibaa dabarka u duuday ligayri cudrin cudurdaar la-aan qibladii haddaad dabarka u duudo adigoon fii xaalati lkhawfna aan ku jirin salaadaad tukanaysana sunno aynan ahayn ama xaaladaad ku jirta xaalatu daruur oo basas iyo diyaarado aadan waxba ka qaban karin aynan ahayn ama sababta keentay tagayurul ijtihaad aynan ahayn oo sidan aad moodaysa haddana sidan kula noqotay aan ahayn qibladii binaas cudurdaar la-aan dhabarka isaga duudo baطala salaatuka oo shuruudu salaada waxaa ka mid a ah istiqbaalu اqibla waxaa sideedeeya wاlaklu wاshurbu inaad cuntood iska cabta salaada dhexdeeda maca alcilmi bitaxriimi aan dhahna marka oo wixii aan afcaashuusan qofku inay xaraam tahay looma qabto nin baa salaad ku jiray raashin cun baad iska bilowday ama waxaa iska bilowday waa cabitaan kitaabka hore markaa soo bareed waxaan ii sheegay nin alabatulcilmiga oon isnaqaanaa wuxuu ii sheegay inuu masaajid ku soo tukaday salaad taraawiix waa jasiiradda carabta salaaddii markaan tukaday nin oday aan ku soo garab tukaday buu yidhi oo baadiyaha iyo meelaha ka yimid jeebka timir baa uga buuxday yii salaada lagu jira kolmaxabad buu la soo baxaayo afku gashadaawii markaasaa garabka ku dhuftay buui adna waxaa leehi cuntada iska daa haddana waa ku dhuftay jeer jeer wuxuu u qaatay waa iga siile jeebka gacanta geliyey oo soo bixiyey usoo laacay hadda ninkaa ninka usoo laacaya waxaan filayaa kollay inuusan ogeyn salaada dhexdeeda in wax lagu cuna inaynan ahayn calaa kulli xaal cuntada iyo cabbitaankuna waa baab salaaduna baab kale wey qofku wixii yaree ama nisyaan ka keeni karo ama wixii yaree ay jahli u geyn karaan la garaye laakiin ninku cunto iyo cabitaanku asal ahaan salaada way jebiyaan waalqahqahatu qosalka lagu dhuftay oo min jinsil kalaami ka mida qofkii salaada ku jira qosalun hadduu ka wareeg dhagdhagdhag kaga siiyo waaa ninkaas nin khushuucdii salaadii <laughs> loo baana kuwa jira maahe waa nin badkala ku maqan marka saas darteed haddii aad samayso si sidi axmed ilbadawi haddaad samaysana iyadana baab kala waayo salaada jimcada jaamiculazar inta uu yimid oo rag qudaad iyo fuqahaa soo raacayoo la yidhi niyahow ilaa ilaa jamaacada inaad timaaddo weye maxaa gurigaa uun korkiisa ku saaray baa markii uu meesha la keenay salaadii dhexda la marayo buu horta maradii intuu xaytu madaxa ku duubtay markaasuu qosalla ka wareegay masaajka intuu ku kaajay uu iska baxay haddaba ninka qabrigiisa la ziyaarto wey qisada tarjamadiisa iyo taariikhdiisa dhammaan inta ka hadasheen arkay ee taraajimta ka hadashaay way qoreen qisada taarikhdiisa way ku qoreen maa hawshan uu diidanaayo dib dambe yaan lagugu yeerin buu lahaa wariddatu wuu gaaloobay qofkii salaada isagoo ku dhex jiruu gaaloobay ama qalban buu ka gaaloobay ama eray buu ku hadlay ka soo baxay oo gaalnimo ah de haddaad gaalowdo salaad warkeed ma yaalla islaamnimadii ka horreysay waan oolino ayna laanteed asaxaynin faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay salaadu inta rukuuciyo sujuud iyo takbiira ay leedahay wuxuuna u gogol yahay hadba waxaad ka tagta inuu kuu tirsanaado kayfadii salaada hala barta haddii la yidhaahdo de waa inay kuu tirsan tahay xabad xabadaad u taqaanaa oo waxaad samaysay iyo waxa kuu dhiman aad kala ogaan kartaa marka iska qadiyad xisaaba weeye oo ma dhib badna wa rakacaatu lfaraa'idi salaadaha faradka rakacaadkoodu sabcata cashara toban iyo toddoba rakcatan oo ragcadood weeye waa afar duhura afar casara iyo afar cishaa laba iyo toban saddex maqriba shan iyo toban iyo laba subaxa toddobiyo tobanka ragcadood weeye ragcadaha faradka ee filyowmi waleylati la yska rabo fiihaa toddobiyo tobanka ragcadood arbacun wa halaaثuuna sajdatan afar iyo soddon sujuudood bay leeyihiin ee toddobiyo tobankii mid walba laba sujuudood bay leedahayoo toddobiyo toban markii laba lagu dhufto soddon iyo afar iska dheh wa arbacun wa tiscuuna sagaashan iyo afar takbiiroodna way leedahay allaahu akbar wa tiscu tashahudaatin sagaal atixiyaad bay leedahay wa cashru tasliimaatin toban assalaamu calaykum bay leedahay wa miatun wa halaaun wa khamsuuna boqol konton iyo saddex tasbiixatan subxaana allah bay leedahay waa inta ugu yare intanay adiguba salaadaada intaa daba gasho mid walba inta tasbiixi allahu akbar ku jirta faraha ku tiri idinkaa la idinka rabaa wa jumlatu larkaani arkaanta duubduubkeeda fi salaati salaada miatun boqol wa sittatun wa cishruuna iyo lix iyo labaatan ruknan oo rukni wey fi subxi subuxu alaauuna ruknan buu leeyahay markii la faahfaahiyo wa fi lmaqribina inaani wa arbacuuna ruknan buu leeyahay wa fi rubaaciyati kuwa afar afartaana arbacatun wa khamsuuna ruknan bay mid waliba leedahay laakiin hal mid marka laga soo qaado wey waman cajaza arqaamtan xisaabteeda ee deedinku baahidiinteeno hadda waxaa dille iyo daliiliya cuskasho loo tirin meehe salaadii tiri imise rukuuc baa ku jirta imise sujuud baa ku jirta imise subxaana allahi baa ku jirta imisaa ku jirta adugu inaad tiriso waa iska tiro waman cajaza ninkii ka cajizee kari waaya can ilqiyaami inuu istaaga fi lfariidati faradka sallaa jaalisan fadhi buu ku tukanayaa waman cajaza can iljuluusi qofkii ka gaabiyee kari waayee ka cajiza can iljuluusi fadhina sallaa mutajican isagoo dhinac u jiifuu tukanayaa waana xadiidkii bukhaari ee cimraan ibni xuseyn en soo marnay salli qaa'iman taagni ku tuko fain lam tastaطic fajaali faqaacidan adoo fadhiya tuko fain lam tastaطic facalaa janbin adoo dhinac u jiifa tuko salaad hala tukada loo kala kici waa faslun fasalkan waa sujuudu sahwigi wاlmatruuku markii kitaabka minhaajka alla joogo fasalkan matruukada la yidhaahdo waa fasalada ugu dhib badan buu ka mid yahay waakaan minhaajka akhrisan jirnay waxaan dhihi jirnay iqiile madaxa taagay matruuka iyo mustaridaa la hoos dhigaa matruukana waa rakaa sujuud baa ka tagtay qaab xisaabeed weeye mustaridana waa baabulqiraad fuqahada shaaficiyadu yaqaanaan fuqahada kalena baabulmudaaraba ay u yaqaanaanoo damiir ku jiroo waa baaqiihi la yidhaahdo meelu celi baa la dhihi jiray waxaa noo saddexayn jiraddex afar noogu ahaan jiray faslu racd oo kitaabu ahaara ugu dambeeya oo xaydka ah ee laba wadaad kaga yeersiiyey markay fahmi waayeen wuxuu walaa hebel ada xayd muu kugu dhici maya anin iyugu dhici maya ba halkoolaa intay maryami waraaqiis ku dhejiyeen marka <laughs> way ku wareereen waa masaa'il ijtihaad oo dhib badan buu leeyahay imaamu nawowi laftiisu fii majmuuca sharxulmuadabka iyo rawdaha iyo minhaajka saddex ra'yoo kala duwan buu leeyahay masaa'ilka laftooda masalada afraadee u dambay u dhib badnaydi maslaة imaami wاlmamuumi ahaydo masale lahaa ka saxnin wa afartaa masala isku imtixaani jirnay faqiiradakuminaj waan aqaanaa yidhaahdo afartaa baab baa la hoos dhigan balisasaar baabkano waxoogay faahfaahin ka bixiyo mihaali baa la dhihi hadduu afartaa ka soo baxo ninkaasi waxaa weeye waa idman yahay ijaazu qaba haddii kalena waa ismooday wey marka walmatruuka laga tago oo min asalaati kamida alaaatu ashyaaa saddex wey fardun inaad rukni ka tagtay kow wa sunnatun sunna inaad ka tagtay laba wa hay-atun sunnadan luu sheegaya waa abcaadu salaatio sunan muakada iska dhinaa ka tagtay wa hay-atun sunna aan muakada ahayn ka tagtay saddexdaa mid weeye maa faaidatu taqsiimi taqsiimka faaidadiisu waata amaradiisi iyo dhegeyso falfardu rukni haddii laga tago laa yanuubu canhu kama naaib noqdo bedelkiisa ma buuxiso sujuudu sahwi sujuudu sahwi booskiisa ma buuxiso laakiin bal in dakarahu haddii uu qofka tukanaya ay xusuusto wazamaanu qariibun iyadoo xilligu dhow yahay ataa bihi wuu la imanayaa wa banaa calayhi halkiibuu kusii dhisayaayo intii ka dambaysay wuu sii wadayaa wasajada lisahwina wuu u sujuudayaa laakiin ruknigii waa inuu la yimaado sujuud baad ka tagtay labadii mid baad sujuudday halkii aad soo fadhiisatee sujuud lahayd baad istaagtay markaad istaagtay baad xasuusatay waad soo noqonoo sujuuddii baad la iman markaa kadib baad istaaggii bilaabi sujuuddaada markaad la timaaday timaadayba ragcaddaad dhammaystiran tahaye halkaa ka sii wadwey wa banaa calayhi saawey haddiiba ay intaad salaadii laba ragcadood tukatay oo maqribkii inaad tukatay aad ismoodaysay ood iska tasbiixsatay aada soo jeesatay dib aad ka xasuusatana horay baad ka istaagay oo ragcaddii dhinayd baad dhammaystiri wama daliilu calaa daalika maa rawaahu lbukhaariyu min xadiidi abi hurayra qisadii dulyadayn wey oo nabig sal laba ragcadood buu tukiyey oo buu isagoo ismoodsiinayay inuu dhammaystay buu ka baxay oo tiir buu intuu tegay oo gacanta barkaday buu ku fariistay buu buunica saaray markaasaa waxaa isfiirfiiriyo wax ku dhacaa la waaye diladeyn baa u yimid waa ka hadda ma dhow soo sheegnaye salaaddii miyaa la gaabiyey mise waa halmaantay buuri labadaa midna ma jiraan buuri mana halmaamin lamana gaabin kasii iska daa marka waad halmaantay markuu hubsada inaan la gaabinin tan inaan la sharci soo gaabiyo salaaddii afarteed aan laba loo bedelin laba inuu tukaday buu ogaa markaasu war ninka wuxuu sheegaya ma runtiiba waxaa la yidhi haa isla meeshiiba hayde ma dhoweyn ma dheerayne horeyn buu usoo kacay oo dadkii unbuu hormaray dadkiina safkoodunbay galeen laba ragcadood baa laga tuuray sujuudu sahwina waa lagu daray wazamaanu qariibun wey haddaba ruknigan haddii lagaga kaaftoomi kara rukni sujuudu sahwi dee waxaa lagaga kaaftoomi lahaa sujuudu sahwi inti lala yimaado bay booska laba ragcadood buuxin lahayd walaysa kadaalika kaasaa u daliila kow wasunnatu sunnadana laa yacuudu ilayhaa u noqon maayo bacda talabusi markuu gudo galo bilfardi faradka ka dambeeya uu gudo galo laakinahu yasjudu lisahwi wuu sujuudayaa canhaa ay badalahaa badelkeedii in faradkii ka dambeeya haddii la gudo galo aan loo soo noqonaynin xadiid baa ku asaxay nabigeena sal ly slam oo bukhaariyo muslim ay warinayaan oo nabigu le idaa shaka axadukum fii salaatihi falyataxara sawaaba waxaan leeyahay xadiidka naga saxeenka ma aha waa xadiid abu daawuud iyo keyrkii ay warinayaan oo uu leeyahay qofkiin hadduu ka baxo salaadii hadduu istaago oo labada ragcadood koruu istaago haddii aad istaagaagu dhammaystirmo qiyaamkii faradkaabaad guda gasha ragcada dambe haddii aad si fiican u istaagtayna ha soo noqon sujuudu sahwi unlaymo haddaadan toos adoon u istaagin isxasuusatana soo noqo weli faradkii ka dambeeyey maadan gudagelin xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa lam yastatimma macnaa faradkii ka dambeeye ma gudagelin wuu soo noqon faradkii ka dambeeyaad gudagashay soo noqon mayse sujuudu sahwina u sujuud buu yihi nabiguna xadiidkii saxiixeynka ibn cabdillahi bn malik bni buxayna waa kii rad nabigeena sal alيh alih wasalam markuu ataxiyaadka hore ka tegey sujuudu sahwi ku kabay haddaba sunnada sujuudu sahwi waa lagu kabay ogow sunnada mu'akadadaa wey shaaficiyadu waxay raaciyeen ataxiyaadkaa hore qunuudka iyo ama faswaxa ha noqdo ama nisfu thaani min ramadaan ha noqdee iyo baqiyata abcaadi salaati bay raaciyeen walhay sunankaa kale aan muakadka akadka ahayna laa yacuudu ilayha uma soo laabto walaa yasjudu lisahwina uma sujuudo canhaa iyada uma sujuudo sujuudu sahwina la iman maysid una soo noqon maysid tasbiix baad ka tagtay ama samica allaahu liman xamidahudii baad ilowday ama allaahu akbartii baad halmaantay waxay yidhaahdeen shaaficiyadu waxan waa cibaada cibaadadana waa tawqiifiyo daliil bay u baahan tahay in takbiir iyo tasbiix laga tegay sujuudu sahwi loola yimidna ma hayno oo naskuma asixin fayajib اlbaqaau cala اtawqiifi mashruuc maaha dheh bay yihahdeen waidaa shaka hadduu shakiyo fii cadadi maa ataa bihi wuxuu la yimid oo min arakacaati ah banaa wuxuu ku salayni cala alyaqiini dhabta huwa alaqalu kan yar weeye wasajada lisahwina wuu sujuudi taasi waa lafdiga xadiidkaoo qofkin hadduu shakiyo uu yihi nabg al slaam falyabni calaa ma stayqan inta uu hubaha ku saleeyo kadibna sujuud ha sujuudo sujuudu sahwi qabla an yusalima intaanu salaada ka bixin xadiidka ama muslim baa wariyey laakiin xadiid kaleoo waxaa jira qaacida caama fi shariicana waafaqsan oo qadiyadda yaqiin keliya inayna shardi ahayn tilmaamaya qaacidadeenna camalka waxaa lamida adannu اlgaalib yunazalu mansilata alyaqiini fi اlcamali waa daniga haalibka ah kaana waxaa loo dariishaday xadiidkii صaxiixaynkae idaa shaka axadukum fii salaatihi falyataxara الصawaaba falyutima calayhi uma lyasjud sajdatayn ha ku dadaalo sida sawaabka inuu gato mararka qaarkood shaki baa ku geli laakiin boqolkiiba sagaashan sagaashan iyo shan sibaad u badinaysaa asaxu tafaasiir inta aniga naqriya waalcilmu cinda allaahi waa tafsiirka saa ku jamcinaye alxaafid ibnu xibbaan in badan uu u tagwiibiyey fii saxiixihi raximah اllahu tacaala wasajada lisahwi in loo sujuudana uma lyasu sajdatayni wahuwa qabla sujuudu sahwina sunnatun weeye waayo sunnay bedel ka tahay wamaa kaana badalan can sunnatin fahuwa huwa sunnatun waajib inay noqoto waxay bedel ka tahayna sunna sunno uu yahay baa waxay leeyihiin isuma dhigmaan wa maxaluhu booskiisana qabla salaami weeye ba qabla maa yusalimu qabla an yusalima weeye saasay riwaayaadku intaan arkay u badan yihiin bacda maa yusallimuna waxaa ku sugan xadiidu hawbaana cinda abi daawuuda wagayrihi likulli sahwin sajdataani bacda maa yusallimu shawkaani rag lamida waxay leeyihiin sujuudu sahwigu cinda qudamaa'i ahli اlcilmi wa jamaahiiri اfuqahaa'i اlmutaqadimiin khilaaf kama taagna inay bannaan tahay qabla asalaam iyo bacda asalaam labadaba laakiin khilaafka la ysku hayaay waxay leeyihiin ayuhumaa afdalu wey fuqahada qaarna waxay leeyihin waxaa afdalaa qabla asalaam lianna salaadii weli intaadan ka bixin raaci qolada waxay leeyihin bacda asalaam qolada tafsiil bay sida maalikiyada iyo geliyeen wallaahu aclam faslun fasalkana awqaadda salaada la iska reebay aan la tukan karin buu ku salaysan yahay waana masaa'il aarkoodu ay nusuus sariixa leedahay wey wa khamsatu awqaatin xili laa yusallaa fiihaa lama tukado ilaa salaatun salaad lahaa sababun sabab gaara leh maahane horta awqaadda aan la tukanin aan aragno kadib baan salaada sabab kale u noqon doonaay marka jumlada baabkani fasalkan inta horeen aqrinay waa laba qaybood qaybi aan la tukan karin wey qaybta labaadna waa salaada sabab kale in nahyiga laga soo reebayo shanta awqaaddii waxaa weeye bacda salaati subxi salaada subax markaa tukata kadib marka la tukada maaha dadkii hadday tukadeenooda adigu weli tukanin horta adigu tuka wey markaa tukata kadib xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxda soo bixitaankeeda laga gaaro salaad sunana lama tukan karo oo aan sabab lahayn kow wa cinda طuluucihaa markay soo baxaysana lama tukan karo xataa tatakaamala ilaa ay soo kaaban noqoto ay soo wada baxdo oo weliba watartafica ay kor noqoto qadra rumxin in waran jooggii leeg ama nin jooggii leeg ay kor u soo baxdo xilligii taxriimka la dhaafo adiladeedu waa isku hal xadiie ama laba xadiie mar baynu wada aqri xaaladda saddexaad waida stawad haddii ay sinaato ataa samada bartankeeda ku ekaato xataa tazuula ilaa ay zuusho intay soo socoto waa tukan kartaa bartamaha markay gaarta maya ilaa ay dhinaca galbeedka u badatoy zuusho duhurku soo galo markaa kadibna salaadii way fasaxan tahay afar wa bacda salaati alcasri salaad casr kadibna lama tukan karo xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacdo wa cinda alguluubi qoraxdu markay dhacaysana lama tukan karo xataa yatakaamala ilaa uu dhammaystirmo guruubuhaa dhicitaankeedu saddex awqaadaa ka mida cillo iyo sabab baa loo sheegay markay qoraxdu soo baxayso iyo markii ay dhacayso waxay ka soo baxdaa bayna qarnay shayaanin waxayna ku dhacdaa bayna qarnay shayaanin kuwii caabudi jiran iyo isjuduuna lahaae sujuuddaada ka leextiiyo salaadaada xilligaas qoraxdu bartamaha markay joogtana jahannamaa la huriyaa buu yihi nabig alai slat slaam saacad jahanamaa saacaddaa la shidaayoo la huriyaaye iska daa labada kale laakiin cumuum nahyiga maahane wax tacliil ah oo marfuucoo asaxay maanan arag awqaaddaa salaada ah nabig alai slam xadiis badan buu yihi laa salaata bacda alcasri ataa bacda subxi xataa tartafica shamsu laba waqti buu xadiidkaa jamciyey salaada subax kadib lama tukan karo ilaa qoraxdu soo kor noqoto uluuc cinda uluucina waa soo galay wuxuu yidhi walaa salaata bacda alcasri xataa tagiiba shamsu ilaa qoraxdu ay wada dhacdo taana laba waqti baa soo galay tan kalena waxaa lagu fasiray xiina yaquumu qaa'imu dahirati xadiidkiiha markay bartamaha taagan tahay saddex saddexdaba ama laba labadaba aan idhaahdee tuu mualifku sheegay maahane saddex baynu ka soo reebi cumuumka salaadan la isu diiday maka kuma jirto oo maka iyadoo afar iyo labaatanka saac baa la tukan karaa bacda alcasri baa la tukan wa bacda subxi baa la tukan wa cinda auluuci waalguruubi baa la tukan wa cinda alistiwaa'i baa la tukan maka kuma jirta meelaha loogu diiday oo nabiga ala sl bn cabaas wuxuu yaa bani cabda manaafin laa tamnacuu axada aafa haada اbeyti wasallaa ayata saacati min leyli aw nahaarin ree bani cabdimanaafow masaajkan qof tuka oo awaafay oo tukaday ha u diidina saacad kastoo habeen iyo maalinah marka maka meesha way ka baxday o waxaa labaadoo baxay nahyigan laysu diiday fii waqti اahira maalinta jumcada kuma jirto maalinta jumcadaa laga soo reebay walidaalika xilligii salafku waxay ahaan jireen salaada jumcada ka hor qaar baa salaad sunnaa iska geli jiray way dheeray jireen xataa ya'tiya alkhaiibu ilaa khaiibku uu ka yimaado khaiibkuna marna qabla zawaal buu iman jiray marna bacda zawaal buu iman jiray taasna cidna iskuma inkiri jirinoo qaaluu fakaana haadaa ijmaacan buu noqday ijmaacna takhsiis adilatu takhsiis inuu ka mid yahay u qaado masalada saddexaad ee lasoo reebay waa bacda alcasri bacda alcasri nahyigu bacda alcasri oo dhan maaha waa marka qoraxda midabkeedu isbedelka bilaabay ka bilaabataa inta ka dambaysa casarka ee qoraxdu weli ayna isbedelin waa la tukan karaa oo maxaa u daliila laba xadiid waxaan hal xadiid baan keeni ka kale baabka kalu geli doonaayo xadiidu cali bni abi aalib wey radi allahu canhu wa oo nabigu sala allahu calayhi wasalama uu leeyahay abu daawuud iyo kayrkii baa wariyo nahaa can الsalaati bacda اlcasri ilaa waالshamsu xayatu murtafica qoraxdu inay weli iftiinkeedu nool yahoo koreeyo maahane bacda alcasr waa laysu diiday qoraxdu haddii iftiinkeedii nool yahay oo koreeya xadiidkaa wuxuu sheegay inayna nahyiga ku jirin cumuuman waxaa kaloo nahyiga ku jirin salaada lahaa sababun ah ama masaajidka oo soo gasho oo taxiyo tukan ha noqoto ama sabab kale salaadu ha yeelato oo maxaa u deliila iyadana waxaa uu deliila farad iyo sunno labadaba salaadihii sababta lahaa in la tukaday baan helay oo goormaa la tukaday nabigeena calayh isalaatu wasalaam niman baa salaada subax waa kii tukaday waa kii laba ninoo koonaha fadhida arkay wakiili calaya bihimaa ii keena nimanka isoo qabqabta nimanka salaada la tukanaya meesha iska fadhiya fajiya bihimaa tarcadu faraa'isuhumaa iyagoo dhegagoodiiyo dhacyadu gilgilanayaan naxdin gariirayaa la keenay wuxuu yidhi miyaynaan muslin ahayn waan nahay bay yidhaahdeen salaada la tukanaya maxaa idinka reebay meelahan deganayn baan kusoo tukanay in la tukadaan moodnay bay yidhaahdeen falaa tafcalaa wili hayeelina haddaad soo tukataan oo salaadoo lagu jira timaadaan la tukada laba nin oo salaad subax soo tukatay sababtii jamaacadaad la soo celinaysaan lisababihaa oo sunnay u noqonaysa soo celiya in loo ogolaaday sowma aragtid maxaad dhihi kartaa sabab bay lahayd salaad qadaana bacda alcasar nabigu waa tukaday oo labadii ragcadood buu tukaday calaa khilaafinna laba ragcadood oo sunnaa ah nin tuka calaa khilaafin fii sixati alkhabari la ysku haysto salaad subax buu nabigu tukaday nin la tukaday oo laba ragcadood galay buu arkay buu xadiidkaasi hadduu asaxo markaasuu wuxuu yidhi aa subxa arbacan waraadha masuux baad afar ka dhigaysaa riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin hebelow labadan salaadood tana hadda tukanaysiiyo taad nala tukatay teebaad subaxaagii u haysataa oo tirsanaysaa markaasuu wuxuu yidhi dhan labadii ragcadood subaxa ka horreysay baanan soo tukanin labadii baan hadda tukanayey nabigu waa ka aamusay waxay dhaheen aamuskaasi hadduu xadiidku asaxo iqraab weeye aduu isku soo celceliyo way badan tahaye salaadihii sababka lahaa intan marka laga soo reebay taxiyadii cumuumkeediina wuu caaridaye ogow caamun min wejin wakhaasu min wejin bay isku noqdeen idaa dakala axadukum lmasjida falaa yajlis xataa yusallaa ragcatayni wey oo labadan xadiid maxaad kan cumuumkiisa u hormarinaysaan waxaan leenahay xujaan haysanaa labada caam caamka nahya can isalaati awqaadan waa caamun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 sida ay fuqaho badan qabaanna oo kuwo hore iyo kuwo dambe isugu jirana wuxuu ku tegay inay tahay sida madhabku yahay sunna mu-akada inay tahay fuqahada shaaficiyada qaar baa waxay qabaan inay fardu kifaaya tahay oo dadka qaarkii hadday samayn waayo dadku ka wada tagaan lala dagaalamayo culummada waa sunna mu'akada leh waxay u deliishanayaan salaadu inay asixi jamaaco la-aanteed oo weliba fadliya ajir laga heli iyadoon jamaacada la tegin walidaalika waxay soo arooriyaan axaadiidii nabiga calayi salaam turuq badan lagaga wariyey ee uu lahaa salaatu اljamaacati afdalu min salaati اlfaddi mararka qaarkood bikhamsin wa cishriina daraja marna bisabcin wa cishriina daraja salaada jamaacada lagu tukaday waxay ka fadli badan tahay salaaduu qof keligii tukaday shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatan goor bay ka fadli badan tahay halkaase waxay yidhaahdeen lafdiga afcalu tafdiilka afdalu la isticmaalay wuxuu tilmaamayaa labadaba fadli inay leeyihiin haddii qofka jamaacada ka tegay cudurdaar la-aanna ka tegay uu noqon lahaa qof dembi sameeyey fadli iyo ajir buu heli lama yidhaahdeene dembi iyo macsiyuu ku dhacay baa la dhihi lahaa saasay u dhigeen culimmadaasi oo fuqahada in badan oo ka mid ah haddaynan uma badnayn madhabkaa sidaa u qaba laakiin naska iyo daliilka marka la yidhaahdo madhabkaasi waa daciif sunna mu-akada weeye leh salaada jamaacada waxaa xoog badan inay farad iyo waajib ku tahay dadka oo weliba fardocayn ay ku tahay qofkii aan cudurdaar lahayn naska iyo daliilka sidaasaa ku xoog badan waxaana tusaya sidaa inay tahay in nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hore waajibiyo oo sunno aanay ahayno uu ku tilmaamay hadday dad meel deggan yihiin oon salaada jamaacada la tukanin oon jamaaco la isugu imanin in dadkaasi yaahiin daduu shaydaan ka qaalib noqday oo shaydaan uu ka tambadiyey inay yihiin ila staxwada calayhim shaydaan shaydaan baa ka qaalib noqday buuhi dadkaas oo ka adkaaday sunnada sidaa laguma adkeeyeen waana xadiid abu daawuud iyo kayrkii wariyeenoo xasan oo nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam min xadiid abidardaa waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam in xilligiisii dadka qaarkii salaadaha ay ka daaheen jamaacada ah jamaacada waa la ogi jiray waa loo aadaankii iyo aqamkay bay lahaan jirtay masaajidkana saxaabadu waa iman jireen dad baa marka waxay caado ka dhigteen salaatuljamaaca inaynan imanin waa kii nabigu yidhi marka laqad hamamtu waxaan damcay buu ihi dhallinyarada inaan xaaw in la aqimo oo salaaddii aan amar siiya in la aqimo oon dadkii qof tukiya u yeelo oon dhallinyaro xaabo u dirsado oo dadka guryahooda joogay ay ku tukanayaan jamaacada imanaynin aan guryaha dab ku geliyo iyagiyo guryahoodaba gubaan damcay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaba nabigu halkaa adayga uu gaarsiinayo in dadkii guryahooda lagu gubo isagoo riwaayaadka qaarkood oo sugan caddaynayaan inay tukanayeen guryaha ku tukanayeen waxaa ka muuqata dadkan waa tukanayeen oo salaaddii kama tegine waxay ciqaabkaa u mudanayeen jamaacadii bay ka tageen fardu kifaayana maaho jamaacada nabigu calayi salaam iyo dad la joogaayey way tukanayeen qoladii ka hadhay buu sidaa ku lahaa nabigu sal ly slam wuxuu leeyahy kale cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu wa waxaan is aragnay oon garanayaa buu yidhi salaada jamaacada wamaa yatakhallafu canha ilaa munaafiqun macluumu nifaaqi qof munaafiqoo la yaqaano qarsoonay munaafiqnimadiisa keliya baa salaada jamaacada ka daahi jiray waina arajula la yu'taa yuhaadaa bayna rajulayni ninkii isagoo xanuunsanoon ki ciba karin baa garbaha inta lasoo qabto isagoo laba qof garbaha hayaan baa jamaacada la keeni jiray waxaa kaloo sugan nabigeena sal allahu alay ali wasalam nin baa u yimid indhool ah wuxuu rasuulka ilaahayow anigu ninkaa ah indhoolkaa baan ahay wax fiicanoo i keenana ma haysto gurigayga ma isaga tukan karaa markaasuu wuxuu yidhi markii hore haa markuu dhaqaaqay buu u yaroo yidhi kaalay kaalay atasmacu nnidaa meel aadaan kaa soo gaara ma joogtaa markaasuu yidhi haa nabigu wuxuu yihi laa ajidu laka ruksatan cudurdaaraad jamaacada kaga hadha kuuma hayo haddii ninkii indhoolka ahaa loo diiday jamaacada inuu ka haro nin xoog badanoo caafimaad qabo oo indho qabo halkaa masaajka u muuqdaa fadhiya baa salaada isaga hadhi karaay wax daliil iyo diinoo tiri ma laha daahirka qur-aanku salaada jamaacada wuu amray oo wuu faray amarkana asalkiisu wujuub weeye oo ilaahay baa yidhi warkacuu maca araakiciin warkacuu la rukuuca maca araakiciina dadkaa jamaacada ku tukanaya la tukadaa dadka la yidhi daahirka qur-aanku waa wujuub farducayna inay tahay daahirka sunnaduna waa farducayn qof kasta inay ku tahay saa darteed salaada jamaacadu haddii uu qofkii dayaco salaaddu way asixi oo faradkii waa ka dhici laakiin waa qof dambaabay cudurdaar la-aan hadduu jamaacadii ka haro uu salaada jamaacada iska daayo marka halkaa waxoogay shir baan ku jirayoo ila tegay iyo waxoogay gar iyo xaajaan lahayn iyo waxoogay dhiil ganacsi baa iga fakanayo waxbaan soo maalayayo dhiilkii ganacsiga wax lagu maalayaa hawl meel iiga furaydiyo waxyaabahaasi cudurdaar iyo cadaar maaha ka waran waan qayilayeyn waxoogay nagu kala go-aan ka yaabay taasi de kaga sii daran baan u malayno dembi kaga sii har jamaacadii waa laba dembi isku darso saas darteed salaatu ljamaacati waa fardu cayn cala asaxiixi almansuusi sida nusuusta ay tilmaantay laakiin madhabku waa sidan uu sheegay qaarna waa fardu kifaaya ay qabaan wa cala alma'muumi waxaa laga rabaa an yanwiya inuu niyoodo alitimaama inuu ku dayanayo imaamkii qofku haddii uu ma'muum yahay ma'muumkii laba arrimood baa ka dhalata midu waa addihii jamaacada faradkeedii la gudanayay salaada ma'muumkii imaamku markay isku xiran yihiin bay xukumkii jamaacadee la faray guteen salaada jamaacadana asalka waxaa looga dan leeyahay waa kulanka iyo isu imaatinka dadku ay isu imanayaan weeye waxaa hadafka laga leeyahay salaada oo jamaaco waxaa loogu bixiyey isu imaatinkaa isu imaatinkaa shicaarkana la muujinayo cibaadadana la ysku darsanayo dadkuna meel isku arkaya wey wa hunaa bay culimmadu diideen fataawadooda qaatibatan ilaa ninkan la yidhahdo axmed ibni sadiiq ilkhumaari ee risaalada ka qoray maahane ay yidhaahdeen salaadu raadigana laguma xidhan karo telefishinna laguma daba tukan karo sababtoo ah xikmadii iyo ijtimaacii salaada ee jamaaca loogu bixiyey maba lahaba oo halkan adigu telefishinka taraawixda intaa shidata maka laga tukanayo kagama xihan kartid idaacadda haddaad isag dhigtana iyagaan kaga xihan oon takbiirtii iyo tanaqulaadkii raaci ma dhigi kartid sababtoo ah asaaskii ijtimaaca iyo isuimaatinka cibaadada la wadaagaya meela laysugu ysugu shicaarka lagu muujinayay baadan qayb ka noqon karin haddaba ma'muumkii marka koowaad ijtimaaca iyo isu imaatin salaad isku xirashadii waxaa ka dhalanaysa inaad horta imaamka adugu ku xirnaato oo markuu rukuuca aad la rukuucdo oo markuu sujuudo aada la sujuuddo oo markuu soo tooso aada la soo toosto oo aadan ka hormarin axkaamtaasi waxay u baahan tahay niyaddii inaad la timaadood imaamka ku xidhan tahay tan labaadina waa sawaabkii jamaacada markaad salaada isku xirantihi inaad ku xirato baad ajirkeeda heli kartaa saas darteed imaamkii haddii aad laba mid rabto inaad imaamkan salaada raacraacda haddaad rabto iyo ajir haddaad doonayso labadaba niyatu liqtidaa'i inaad ku dayanaysa waa inaad ku talagasho niyada gelisaa haddii aadan gelinin imaamka mutaabacadiisa ase aada raacraacdo cala asaxiixi min aqwaali a'imati اmadhabi waxaa weeye baطalat salaatuka salaadaadu way buraysaa oo way jabaysaa halka haddaba waxaa kuu soo baxay bidcada hadda la yidhaahdo tabayunku wax diintu ogoshahay maaha dadka dadka ku dhex jira salaadana aan ku xihanaynin lana rukuucaya la sujuudaya ma taqaanaan xilligan waxaa jira muslimiinta qaarkood oo masaajidka yimaada oo mid iyaga kamida safka hore ama labaaduu galo inta kalena ama wadajir ama teelteel saf kale u galaan salaadii dadkii wax la tukanayay iska dhigayaan kumana xirna iyaga kanaa imaamu ah meesha dhexdaa ku jira isaguna keligii buu xirtee maamuumnimo ma niyoonin laakiin jamaacadaasay la geedigelayaanoo markay rukuucaanna way la rukuucayaan markay sujuudaanna way la sujuudayaan qadiyadaasi zamankan dambe waxay bilaabatay xilligii sujuunta masar dadka lagu dhibay ee fikirkan takfiirka la yidhaahdo uu soo bilowday ee xabsiyadii ay ka bilowdeen markay xabsiyadii ka soo baxeen bay waxay yidhaahdeen dadkan ma gaala mise waa muslim labay u qaybsamaanoo qolana waa gaalay yidhaahdeen qolana waa gaalana hadhihina waa muslimna hadhihina bay yidhaahdeen atawaquf watabayun nimankii la baxay bay ahaayeen ilaa qofka aad imtixaantaan gaal iyo muslim midna ha dhihina qolada waa gaala yidhaahdeen qoladii waa gaalo tiri baa durbo wuxuu damiirkoodu siin waayey inay masaajidda ka haajiraan oy meesha ka tagaan ama iyagii baaba isla yaaboo salaaddii jamaacadoo la aadaamayo waxay dhaheen haddaba dadka waxaan gelaynaa wax la yidhaahdo alhijra ashucuuriya waxaad isdareensiin oo isku qancin dadkan aad dhex joogta inaadan dhex joogin ood banaanka uga baxday oo dadka dhan goysay baad niyadda gelin waxaa la yidhi salaaddan ku xihanaynaa waxay dhaheen masaajidda safka aan la gallo dadkiina aan ku dhex jirro aan ku dhex qarsoonaanno innaguna aan gaar isugu xidhanno marka mid iyagaa safafka hore ku jira kaasay fiirsanayaan iyagoo arkoodaan ama isku xigaan ama habateelteel ha noqdaan allahu akbar baa la dhihi safkaa lala rukuuci qisada qisada igu shabihi badnayd waxay ahayd nimankan shiicada mid aan ku arkay mambaasay ahayd weli ma aragteen salaad la tukanayo oo masaajid buuxo oon imaam lahayn lana wada rukuucayo la sujuuda sujuudayo welidiku ma aragteen salaadan imaam arki maysid safna looma taagnayn ninba meel buu taagan yahay makarafoon baa allaahu akbar dhihiyo waa la wada rukuuci samica allaahu liman xamidahu baad maqli imaam ma jiro maalinkii dambe baan dabagallay oo waxaan raadraadino waxaan raadraadino war ninkan allaahu akbarta leh xaggee joogaan meeshuu taagan yahay saa nin baaba kursi ku fadhiya oo mikrofon haysta dadkiiba waxaa tukinaya nimaan salaad ku jirin allaahu akbar u marka dee ninkani wuu hagayaa samica allaahu liman xamido ay toosayaan iskuma xidhaan salaad jamaacada mahdigaay sugayaan sugayaanoo alimaamu alghaa'ib almuntadar qaarkood waxay qabaan ilaa uu soo baxo tajamucana waa loo baahan yahay jihaad iyo salaatu salaatuljamaaciyana lama ogo marka munaasabadalkunbay ula dheeraadayeen ninka maamuum markaad noqonayso ee tabac imaam u noqonaysa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi laleeyahay waa inaad ku xiran tahay imaamka laakiin imaam imaamaadan ku xirnayn kitaabkan waa mukhtasar ee kuwa dambeaan ugu tegi doonaaye hadduu tatabuco mutaabaceeye isagoo niyatuliqtidaa samaynin baalat salaatuhu salaadu way buri waxba kama jiro marka rag badan baa iyaguna kuway raacayaan isna maamuum maamuumna waa tahay mana tiid wey nin imaamana waad ku xihan tahay kumana xirnid haddaba labadaasina isma qaadato fadliga iyo ajirkana waa lagu xirtaa duuna alimaami imaamku shartu sixa uma aha ajirkii wuusan ku waaya hadduusan imaamnimo niyoonin sababtoo ah isagu rukuucdiisa iyo sujuuddiisa isagaa markay u gaadha iyo akhriskiisiya uu doono buu iska rukuucaa ama iska sujuuda ama iska soo toosaa mamuumkun baa ku xiran oo ku qasban raacitaankae imaamka labada sujuudo tuu rabana wuu dheerayn tuu rabana wuu gaabin ama sunno markaa ha waafaqa ama ha khilaafee imaamku ajir hadduu rabana xog niyatulimaami iyo jamaacadii waa inuu niyoodaa ilaan isaga mutaabaca iyo dabagal lagama rabe laakiin hadduu keligii iska tukanayo oo innagoo kooxa ku soo xiranno oosan niyadii imaamiya jamaaca u bedelanin ajirkii jamaacada heli maaye innagaa ku xiranay niyoonna inbaa helayna wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama alxuru ninkii xortahaa inuu ku xirto bilcabdi addoon inuu ku xirto waalbaaliqu qaangaadhkiina bilmuraahiqi midka ku soo dhodhowaaday qaangaarkiisa soo dhoweeyey inuu ku xirto wuxuu yidhi labadan mas'alo isku xirashada dadku markay isku xiranayaan lama eego jinsiga maahane jinsiga gudihiisa lama sii eego da'dana lama eego wasfiga iyo tilmaanta xoriye iyo cubuudiyana lama eego walidaalika ninkii xortii addoonkii way isku xidhan karaan xorku sida uu imaam u noqon karo buu addoonkuna imaam u noqon karaa sababtaa cumuumka nusuustii tilmaantay yowmulqowma aqra'uhum likitaabillaahi tiri maynan ka soo reebin ilaa an yakuuna cabdan walbaaliqu qaangaarkiina bilmuraahiqi mid aan qaangaarin weli laakiin ku dhow muraahiqa waxaa la yidhaahdaa markuu qaangaarkiisu soo dhow yahay baa la yidhaahdaa sidaa uu sheegay nasku ma ahane bisabiyi lmumayizi dheh ilmaha wax kala garanaya yarka toddoba jir sideed jiri dadka waa tukin karaa waayo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam cumar iyo camr bni salima isagoo lix jir iyo toddoba jiruu u tukin jiray oo markay tolkii islaamnimada qaateen ee la yidhi qofka qur-aanka idinku yaqaanaa imaam idiin noqon bay isku soo noqdeen waliyaa qur-aankii loogu yaqaanaa la yidhi oo reerihii dhannaa wiil lix jir ama toddoba jira qur-aanka ugu yaqiinay oo wuxuu ahaan jiray nin ceel joog daabituulo joog buu ahaa dadkaa safarta ee soo mareen nabiga soo arkay calayhi salaatu wasalaam markay tuuladaa soo maraan waa la isweydiin jiray meeshii baad ka timaadeene ninkii maxamed ahaa maxaa cusubo uu sheegayey weli dadku ma rumaysna markaasay wixii qur-aan ay cusub soo maqleen bay isu sheegayaan kan yaroo meesha fadhiyana sida cajaladii buu u qabtaa markii la yidhi hadhow la islaamee la yidhi qur-aan yaa yaqaana saa wiilkan toddoba jirka ahba reerka ugu badiya qur-aanka de walya ummakum ya ummulqowma aqra'hum sow ma aha isagii yaraabaa la yidhi hormar haddaba aqoontu ilmihii yaraa bay odayaashii iyo ogaasyadii iyo awowyadii iyo salaadiintii bay gadaashiisa saftay yaridii aqoontu qiimahay leedahay waagaa kadib wuxuu leeyay markuu waa yeelay weligay cidda aan ka dhashay meelay isugu timid meelaan joogo cid kale weligood imaamma noqonin hadduu safar yahay hadduu nagi yahayba meeshuu soo istaago camar ibni salimaa jooga soo maaha soo socon baa laleeyahay meesha dadka kama dhaxaysa mar haddaa taagan tahay marka aqra'uhum likitaabillaahi buu ahaa marka ya umulqowma aqra'uhum likitaabillaahi weeye wixii aan daliil gaarahi reebin laakiin haddii aad adigu rumaysantaha mararka qaarkood addoonku imama noqon karo qisas daraa'ifkay sheegaha waxaa ka mida bay yidhaahdaan mid ah suudaaniya muadinka ah masaajid meelahan carabaha khaliijka jasiiradda ah dee meeshaa ninkii madow oo dhan addoon baa loo yaqaanaa gaarahaan baadiyaha markaa taga meelaha sacuudiya baadiyaha markaa u baxdo marba haddii aad madowdahay addoon baa tahay daraaibtii soo martay waxaa ka mid ahaa xilli ardayda fasaxaan ahayn bayaraan saaxiib aheen iskala asahayn baa idhi xaafadda ay tuuladeedu ay raaci waxaa ku dhahda reer baadiyaha odayaashan waxay u samayn doonaan ba lama yaqaane sheekooyin baan maqmaqlayaaye waxaan ku idhi haygeyni baadiyaha wii u dhaartay bayse soo raacnay casar gaaban baan tuuladoodii nimid ciyaalkii baa nagu soo diday nin oday ah halkaa fadhi oo toddobaatan jir siddeetan jira annagoo markaan fadhiisanay shaha cabri inuu noo yimid wiilkii buu la hadlayaa markaasuu leeya karimsaa kusoo gadan wuxuu leeya bikama khadto karimsaa kusoo gadatay buu leeya shacur faaruqna alla xifdiye wuxuu nooga sheekeeyey agu jaamacadda ka baxay masaajid tuulo ah baa imaam iyo khatiib looga dhigay sacuudiga dhexdiisa waxaa nooga soo tegay buu nagu yidhi laba is khudbadii baan akrihayaa buu yidhi laba iswaraysanayso khudba dhexeeda waryaa addoonkani muxuu carabiga yaqaanaayo leeyimi marka saa qasaskaasa waxaa ka mid ahaa ilmi sudaaniya baa masaajid muadinka ahaa imaamkii baa la waayey markii salaadii aqimkii la gaaray baa wiilkii rag dhaheen hormar qur-aanka nin yaqaanu ahaa mid oday ah soo baxay ukhraj ya cabdi ukhraj ya cabdi kasoo baxay adonka meesha salaadii buu dadka geriye yidhahdeen allahu akbar qur-aan uma yaqaanin ninka allahu akbar leh markuu salaadii allahu akbar yiriy xooga la yar aamusnaa oo gadaal intee usoo fiiriy wilkiio daba taagan miyay dhaheen iqra ya cabdi isagoo raba faatixadan u akriyo adiga alxamdulilahi faatixadii ma garanaye isniin uu hore taagnaado kanna faatixada u akriyo raba ba yidhahdeen marka waxaas waa iska caadaha iyo dhaqane diinta ninka adoonba hadii uu yahayba adoon dhab ah haduu yahay imaam waa u noqon karaa dadka walaa tasixu ma asaxdo qudwatu rajuli nin inuu ku daydo bimra'atin haween inuu ku xirtaaye ma banaana nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu amray dadka hadday meel isugu yimaadaan ama uu qofku soo booqdo qofka zaa'irka ee cusub iyaanu dadka tukin ilaa biidnihim weeye abcan siday nusuus riwaayad kala sheegeen walyaumahum ummahum rajulu minhum nin iyaga kamida imaam ha u noqdo haddaba imaamka maqaamkiisu waa xagga hore dumarkana sufuufta markii jamaaco la isugu yimaado xagga dambay leeyihiin inay hormarto maanta jumcadiiyo ciiddaa tukin tiraahdana waa wax dan kale laga leeyahaye wax diinta kamida maaha ama xadiidka umu waraqa radia allahu canha wa ardaaha inay imaamatu ahli daarihaa imaamu ahayd min xayu jumla xadiidka asal ahaan qaacida bacdi ahli اlcilmi waxaa weeye xasan buu gaaraayo laba majhuulo isaga ayaydii leyla iyo cabdiraxmaan ibni khallaal la yidhaahdaa isyar xoogeynayaa la yidhaahdaa haddaynu qaadano qaacidada laba majhuul xasan bay gaaraan cinda qowmin xasan bay isku gaareen laakiin jus-iyada tilmaamaysa in uu ka mid ahaa ninkii u adaami jiray dadka la tukanayey waa jusiyahu cabdiraxmaan ibni khallaad keligii la keliyooba oo qismiga mutaabacada ka mid ma aha sida daahirka culimmada qaarkood takhriijisay warkooda uu moodsiinayo marka xadiidkaasina jus-iyadaa tilmaamaysa ma asixin haweenku imaam ma noqon karaan salaada jamaacada ragna ma tukin karaan iyaga dhexdooda waa istukin karaan sidoo kale walaa qaari-u nin qur-aan yaqaanaaye kuma daba tukan karo biummiyin midaan xarfaha qur-aanka sixi karin midaan qur-aanba sixi karin dadka inuu hormaraa qalad ah maadaama nabigu alai slam u yihi yaummu lqowma aqra'uhum likitaabi illaah kitaabka ilaahay ninka ugu yaqaanaa dadka tukinaya la yidhi nimaan qur-aan aqoon dadka wuxuu u hormaro oo xarfihii iyo aayadihii laaximinaya oon alfaadiisii sixi karin wuxuu qur-aan dad u hormaraa qalad ah saa darteed waa nin taagan meeshiisii meelaan ahayn waana salaad lagu xidhay ninkii loo baahnaa in lagu xidha nimaan ahayn hadduunan qur-aanka aqoonin oo alxamdudii uu kari laayahay safka dambe ha galo qadarka daruurada waa cudurdaar isaga laakiin ummadiyo jamaacada inuu hormaro xaq uma laha weeye halkaa inuu tagana ma aha muslimiintuna he hoosu dhaca inay gaaraan dadkii qur-aanka yaqiinoo jooga midaan qur-aan sixi karin oo ihdina siraadhal mustaqiima leh hore in la geliyaayey muslimiinta damiirkooda iyo diintoodu masaladaa inay aqbasho ma aha wallahu aclam waayu mowdicin meel kastoo sallaa uu kaga tukado fi lmasjidi masaajidka bisalaati alimaami isagoo imaamka salaadiisa ku xiranaya fiihi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wa huwa caalimun isagoo weliba og bisalaatihi imaamka salaadiisii iyo isbedbedelka rukuuciga sujuuda la socon kara ajzaahu waa u gudayaa maa lam yataqadam calayhi haddaanu ka hormarin taagnida meesha uu taagan yahay masaladan mualifku raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahay imaamka haddaad ku xiranaysa salaad masaafo intee la eg baa idiin dhaxayn karta wey waxay fuqahada shaaficiyadu kala qaadeen ma hal masaajid baa lagu wada jiraa mise masaajidka meel ka baxsan baad imaamka kaga xiranaysaan imaamku aslan asal ahaan waxaa weeye inuu masaajidkii dadka ku tukinayo wey adigu ma masaajidka meel kaga jirtaa dabaqa koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraadka doonaysaa raw mise meel masaajidka ka baxsan baad imaamka kaga xiranaysaa waxay yidhahdeen haddii masaajidka aad dhexdiisa kaga xiranayso hal shardi laba shardi unbaa lagaa rabaa shardiga koowaad imaamka salaadiisa waa inaad la socon karto ood rukuucdii iyo sujuuddii ogaan karto haddii kale saad ugu xihan haddii aad kor jirto makarafoonna jirin imaamna aadan arkin cid aragtana aadan arkin seed ka ogaan inuu rukuucay waa inaad ogaan kartaa markuu rukuuco marka uu soo tooso marka uu sujuudiyo marka uu soo kaco ama codkiisaad maqashaa ama qofku soo gaarsiinayaad maqashiiya ama bidhaantii bidhaan baad aragtaa sufuufta aad kaba yar dambaysida ama safkaa dheeraadayo markuu rukuuco sufuuftii baa iska daba rukuuciyo waadun ka daba tegiyo waadun ogaan si aad ku ogaataba imaamka gadgadoonkiisiiyo rukuuciyo sujuud iyo salaada qaybaheeda kala duwan shardiga asaasigii waa inaad la socon karto marka shardi ma aha inaad hool isu furan ku jirtaan gidaar baa idiin dhexayn ka muraayad baa idiin dhaxayn karta dabaqyaad kala saaraan kartaan wax mushkilad iyo dhibaato a ah male buu leehay shardiga labaadi ajza maa lam yataqadam calayhi wey halka aad taagan tahay imaamka waa inaadan ka xigin xagga qiblada inaadan ka xigin wey waayo imaamka iyo ma'muumka asalkoodu waa imaamku inuu horeeyo ma'muumkuna ka dambeeyo shardigan waxaa laga soo reebaa hal xaalaa laga soo reebayaa dadka kacbada ku tukanaya hareeraheeda imaamka dhinacuu kacbada ka taagan yahay maahane dhinaca kalena kaga soo jeeda kuwaasi imaamka kacbada way uga dhowaan karaan inta hortiisaa lagama horumari karo laakiin inaha kaleo dhan kacbada waa looga dhowaan karaayo safka kacbada uxigee ka soo horjeeda maanka dhinaca kale intaad tagto gidaarka kacbada waad ku sujuudi kartaa isagoo isagu cabaar labaatan mitir iyo toban mitir u jira soo aduu kama horeysid haddii laga eega ka inta kacbada anaa uga dhow de adaa uga dhow oo ka horreeya laakiin jihadii imaamku uu kacbada kaga soo qaabilayay kama jirtid adigu walidaalika hadda xaramka haddaad tagtaan ama aada eegtaan inta kalena kacbada waa lagu wada dhegan yahay safafka halka imaamku taagan yahay hortiisana way caddahay oo way bannaan tahay masalada haddaba imaamku dhinacuu ka jiray isagoo wejigiisa hortiisa ay istaagin laakiin dhinaca hareeraha ilaa wareegga kale waad ka hormari kartaa imaamka mas'aladaas kacbada agteeda intaan ogahay fuqahada shaaficiyada iyo inta kaleba muran kama jiro inay bannaan tahay kadib kacbadii markii laga soo fogaado baa muranku ka bilowday ma markii aan sidan usii jeedno imaamka wejigiisu waa halkan dhinacyadaa ma laga hormari karaa halka aan wejigiisa ahayn oo masaajidka markaan dhisayna mixraabku halkan yahay labada garab ee masaajidka xagga iyo xagga ma u horumarin karnaa bay fuqahada muslimiintu isku qabsadeen qolada fuqahada maalikiyada ugu furfuraatay ugu waasacsano waxay yidhaahdeen wixii kacbada agteeda ku banaanaa fii gayrihaa min almasaajidi qaabkii oo kale waa ku banaan yahay imaamku hortiisa ha ka hormarin laakiin hareeraha haddaad kaga xirato inuu safku sidaa usoo qoorto hortiisana banaanaatahay wax mushkilada male kacbada agteedaba waa lagu sameeyaaye meelaha kale wax mamnuucaya ma jira yihaahdeen fuqahada intooda kale badanna waxay yidhaahdeen dadkii kacbada ag jooga xukunkoodu masaladaa waa ku gaar qolyahan kale laakiin lama wadaagaan maa lam yataqadam calayhi lama wadaagaantay ku salaysan tahay laakiin haddaad maqribulcarabi iyo maalikiyada aragto waa iska caadi imaamkii dadka tukinaya markuu safku ka buuxsamo halkaasaa la safan xaggaana waa la safan maalin kasta soomaalidii deriska la noqotay galbeedka markay tagaan mid baa ku imano nimanka salaada ka hormaraya walaa yataqadamu calayhi sawkii la yihi maaha marka waxaan dhihi jiray walaa yataqadamu calayhid waa shaaficiyade maalikiyadu walaa yataqadamu calayhi wejigiisa keliya u yaqaanaano madhabkoodii iyo culimmadaasaa sidaa qabta haddii qiyaasan la yidhaahdo madhabka maalikiyada aqrabu ila alqiyaasi masaladaa ijmaacan lagu baneeyey masalatulistisxaab waxaa la yidhaahdee iyadii un in la dardiya hadday noqotay ka qiyaas ahaan loo wado masaladaa maalikiya